assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo soddonaad ee kitaabka wacanhu radi allahu canhu can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam laa yaqcudu qowmun niman ma fadhiistaan yadkuruuna allah iyagoo allow dikreeya ilaa xafathum almalaa'ika malaa'igtaa waardiisa hareeraysa waqashiyathum alraxma raxmad baa daboosho oo waa naزlat calayhim asakiina sakiinana waa kusoo degtaa wadakarahum allahu fii man cindah allana wuxuu ku xusaa khalqiga agtiisa abuu ku xusaa oo ku faalleeyo ku ammaana rawaahu muslim وعn abi waaqid alxaariث bni cawfin الlayثiy radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal baynama ana rasul la sl slm baynamaa huwa jaalisu fi اlmajlis xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay marka qofka majlisul dikriga iska garab mara majliskaas ama majlisulcilmi ha ahaado ama majlis dikri kale ha ahaado majlisul wacdi ha ahaade qofka aanu aabayeelina iska dhaafa xumuu uu leeyahay mar uu nebigu sala alla alay slam masjidka uu joogay fadhiyey waannaasu macahu dadkiina ay la joogeen id aqbala halaaثatu nafarin saddex qof ayaa yimaadeen fa aqbala hnaani laba waa soo leexdeen oo ila nabi ilaa rasulillah sal l sl rsulka alle kusoo leexdeen wadahaba waaxidu mina waa iska ta waa iska garab maray fawaqafaa calaa rasuuli illahi sal ly slm rasuulka alle isdultaageen oo way salaameen faama axaduhumaa midkood fara'aa furjatan fi lxalqa fajalasa fiiha meel bannaan buu ka helay xalqadiioo meeshii buu fadhiistay wa ama alaakharu kii kalena fajalasa khalfahum xalqadii oo buuxsantay buu arkayoo gadaashoodu fadhiistay wa ama ahaaliثu faadbara daahibaa kii kalena masagoo iska sii socday isagoo iska tegaayay falamaa faraqa rasuulu llahi sala اlه alay slam markuu rasuulka alle war hadalkii uu waday uu dhammeeyey yuqaale wuxuu yidhi alaa أخbiruk marka majlisu cilmi buu ahaa nebigu salى الlahu alيyه wali slam cilmi buu sheegayey saddexdaa nin marka saasay kala yeeleen markaasuu yidhi alaa أخbirukum can الnafr الثalaaثة miyaan idinka warramayna saddexdii nin saddexdii nin say kala yihiin ma idin sheega amaa axaduhumaa midkood waa kii xalqada soo galee fa awaa ila allahi alla xaggiisu usoo hayday fa awaahu allahu alla waa soo dhoweeyey hoy siiyey kii majliskii nebiga sal ly slam meel ka helay ee fadhiistay wuxuu usoo dunmay majliskii rasuulka alle sala allahu alayh waali slam cilmiga iyo khayrkii lagu hayo cibaadada alle iyo digrigiisa lagu hayay oo allana kaa waa soo dhoweeyey oo raxmaddiisii ku dhexgeliyey wa ama alaakharu kii kale waa kii gadaal fadhiistae fastaxyaa waa xishooday fastaxyaa allahu minhu allana isna isna uu ka xishooday ninkaas wuxuu ka xishooday rasuulka sala allahu alayh ali wasalam oo hadlaayay oo cilmi sheegaya inuu ka tago waa ka xishooday dadkii oo majliskii uu buuxana inuu ciriiryadana waa ka xishooday meel bannaan baa ayar iska fadhiistay kaas marka isna alla waa ka xishooday oo ciqaabtiisa alle subxaanahu watacaala ma ciqaabayo wa kii kalaase marka ka khayr badan wa ama alaakharu faacrad kii kalese isagoo iskaga jeedsaday oo faacrada allahu canhu isna alle waa ka jeedsado khayrkiisa uu ka goostay muttafaqun calayh saddexdan marka saasay kala yeeleen ninkan kada ugu dambeeyaana marka ugu xun oo isagu iska garab mare khayrka iska garab mareen ee khayr rabeen buu ahaa marka alle khayrkiisa wax ka goostay isagana kan waxaa la mid a ah xadiidkii abi muusa alashcari radi allahu canhu saddexdii xaaladooda kusoo maray uu kala qaadayey dhulkii roobka ku da-ay iyo ku mihaalinay kii aan iskuba hawlinin ee aan muxuu ahay aan iskuba shuqulinin cilmiga rasuulka alla sala allau alay wasalam uu la yimid waa kuu ku shabahay dhulka muxuu ahay lama degaanka ahee ciidda aan lahayn ee bacaadka keliya ee khayrka aan lahayna waxna soo saaraynin waxna ambiyana aan qabanaynin kusoo saaray qofka marka sidaas oo kale ahaad sharciga alla aan inoo soo dejiyayba aadan moodaynin oo isagu marka aan waxba ka baranaynin aan qofna wax weydiinaynin aan khayrka ka soo qayb galaynin kaasu marka xumahaasu leeyahay walciyaadu billah kaa waxaa marka ka sii liita ka kala dagaalamaya kakala dagaalamaya ee dadka dadka wax u sheegaya iyo qabanaya ee ku sheegaya magacyo ku sheegayo rabshay wadaan oo waxbay samaynaya waxbay ii dabirayaanoo anay khatar bay ugu yihiin iyo dhahaya oo gaalada ka amar qaadanaya ee masaajidii alle uga dhaartay in wax laysugu aqriyo in la ysugu yimaado kuwaas iyagoba ka sii daran wa wacan abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal خرجa معaaوiيaة رضي الله عنه على xلقة في المسجد معaaوiية بن أbي سفyاaن رضي الله عنهma أمير المؤمiنيin yaa markuu أمير المؤمiنiin ahaa buu wuxuu soo galay ku soo baxay masjidka nebiga slى الlه عليه وسلم xalqad fadhida qaala ma أجلسكم maxaa idin fadhiisiiyey qaaluu jalasnaa nadkur الlah waxaan u fadhiisanay dikriga allaan u fadhiisanay qaala markaasuu yihi allahi ma allaan idinku dhaariyey maa ajlasakum ilaa daak kaas magax kale mu idin fadhiisanin miyaa qaaluu maa ajlasanaa ilaa daak kaas magax kale nama fadhiisanin qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa inii lam astaxrifkum ma aanan idin dhaarinin tuhmatan lakum tuhma aan idin tuhmaysanayo oo markaad kulka hore ii sheegteen idinkii alla daraaddii la fadhiisateen waxaan idin dhaariyey ma ahayn inaan idin tuhmaysan been idinku tuhmaayo wma kaana axadun qofna ma aanu ahayn bimanzilati min rasuuli اllahi sal ه alay slam yani maca manzilati min rasuli lah sal ly slm qof oo intaan u jira nebiga sal ه alay slam iyo darajadan ku lahaa ilan nebiga sal ه alay slm adeerkiina waa seedigana waa ahaaye qof oo darajadaydaas oo kale oo nebiga sidaydaas oo kale xiriir ula leho intaasoo kale u jiraa ma aanu ahayn aqala canhu xadiiثa mini u iga xadiiثya qof sidaan qaraabo ula ahay ula aho iga xadiid warin yarin maba jiro oo anigu axaadiidta xadiid baa nebiga sal ly sl kama aan warinin sida eh, runtii bayn ahayd oo radiallahu canhu inkaa inkastoo raggii kutaabul waxyiga ahaa uu kamid ahaa oo nebiga sal alla alay slam aad iyo aada ugu dhowaa xadiis badan ma aanu warinin xadiidtaa badan aanu warinina laba ilaa ugu wacnayd oo midu waxaa weeyaan hortii hore islaamnimada waa ka da dadkii fatxu maka soo islaamay sanadkii sideedaad dhammaankiisiiba soo islaamay marka laba sanadood keliya uu nabigu sii noolaa intii uu muslimka ahaa marka midda kalena waxa weeyaan wuxuu ahaa nin idaari ahoo muxuu ahaayey muxanaga buu ahaayo qaa'id ahoo aad iyo aad marka muxua ugu suu bada maamulka iyo waxyaalahaasi u yaqaano oo intii uu noolaa intii uu noolaa islaamnimada soo islaam intuu noolaaba wuxuu un ku jiray maamul maamul iyo qiyadatu jeish iyo kolkii futuxaadku ay socdeenna futuxaadkii shaam buu ka qayb galay kolkii shaam la qabsadayna xaakim baa looga dhigay ilaa uu ka dhintay afartan sannadood wax ka badan ayuu maamul u nahay dadka sidaas oo kale marka howlaha noocaas oo kale ahayana cilmigu waa ku yaraadaa fursa uma helaan marka wuxuu leeyahay horta idin maanan dhaalin tuhmaan idin tuhmaystay eh, xadiidka nebigana sal alla alay slm sidayda oo kale oo iga yaraystaay ma jiro laakiin hal xadiid oon maqlay yaan oo muxuua idinku dabaqan idinka xaaladiina inta uu ka hadlay nebigu sal ly slam daraaddeed baan idin su-aalay ina rasuul اlah sal ly slm kharaja calىa xalqatin min asxaabihi faqaala markaasuu yihi ma ajlasakum qaluu jalasnaa nadkur اllaha wanaxmaduhu calى ma hadaana lilإslaam waxaan u fadhiisanay inaan alla u dikrino oo aan uga uga mahad sheegano oon ugu xamdino hanuuninta islaamnimada uu noogu soo hanuuniyey dikrigoodu marka noocaasu ahaan jiray sida uu ibn اlxaji tilimsani uu ku dhahay kitaabkiisa almadkl la yidhaaho iyo wuxuu dhihi jiray saxaabada ridwaan ullahi calayhim dikrigoodii kolkay sidan oo kale u fadhiistaan waxay ahaan jireen inay sheekaystaan oo jaahiligii iyo xumihiisii iyo nicmadan alla uu siiyey iyo islaamnimadii iyo ugu xamdiyaan oo bay ahaan jireen alla kaga mahad sheegtaan ah, wamana bihi calayna ayaa nagu galladaystay qaala markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu alayh waali w slam allahi ma jalasaka ilaa dak oo wallahi baan idinku dhaarshay alle eh, kaas ma wax kale idinma fadhiisanin qaala wallahi ma ajlasanaa ilaa daak makaan mooye wax kale inama fadhiisanin qaala markaasuu yidhi amaa inii lam astaxlifkum tuhmatan lakum walaakinahu ataanii jibriil jibriil baase ii yimid oo faakbaranii ana allaha yubaahi bikum almalaa'ika wuxuu iga warramay inuu malaa'igta alle idinku faano alle idinku faanaya malaa'igta uu sheegay muttafaqun caleyh marka kaasoo kale xadiidkaasoo kale musalsalka la yidhaah weeyaanoo mucaawiya radiaanjeeda rawahu muslim kan oo kale waxaa weeyaan kan musalsal baa la yidhaahaayo mucaawiya radiallahu canhu sidii uu nebigu yeelay oo kale yuu yeelayaayo intuu waraystay oo kolka uu warramayna uu dhaarsaday kolka u dhaarteenna uu sheegay inaanu tuumaysanaynin u bishaareeyna baabu dikri cinda asabaxi walmasa adkaartii hadda ka hor aan soo sheegnay badankeedu waxay ahaayeen adkaar mudlaqa aan waqti iyo xaalad iyo aan ku qaydnayn ayay ahayd inkastoo ay ku jireen dhowr xadiid oo salaadaha dabadood iyo kuwaas iyo ku qaydanihi haddana badankoodu waxay ahaayeen dikriga mudlaqa ahee waqti uu go-aan iyo xaalad gaarihi aan lahayn marka dikriga waxaa jira mar mid waxaa kalo nooc kalaa jiro oo mid muqayad ah oho ama ku qaydan xaalaad gaar ah ama awqaad gaara ku qaydan marka kii awqaata ku qaydnaa waa waxaa ugu fara badan sabax iyo masax aroortii galabtii adkaartooda yaa ugu fara badan ayb kuwa kale ee ku qay ku qaydan iyagu axwaasha ku qaydanna qaarkood baan mari doonaa hurdada iyo soo tooska iyo kii jimaacana isagoobaan soo marray waa midka muqayadka axwaasha ku qaydan hurdada seexadka gurigelidda kabixidda basidgelidda ka bixidda waxyaalaha noocaas oo kale a suuqa waxyaalaha marka adu noocyada sidaas oo kale iyagu muqayad ah waa imaan doonaan qaala allahu tacaala واذkr رbka في نفسka تضرعا وkيفة وdun الجهر من الqول بالغdو والآصال بالغdو والآصال aroortii iyo galabtiiba وlaa تkun min الغاafiliin marka alla سubحaanaه وataعaalى wuxuu faray aroortii iyo galabtiiba in alla la xuso qaala أهل اللغة الآصاaل جمع أصيل وهuوa ma byna ma byna الcصر والمغرب kaasa aصيل la yidhaah وqاaلa تaعaaلى وسبح بxمdi ربka qabla طلوuع الشhمس وqabla غروubiha rabbigaa u tasbiixso maca xamdigiisa intayna qoraxdu soo bixin iyo intayna dhicin waa galabtii aroortii iyo mucde وqاaلa تaعaaلى وسبح بxمdi ربka بالعشhي والإbكاar ibkaartuna marka isaguna waa bukradii weeyaan galabays rabbigaa u tasbiixso maca xamdigiisa galabtii iyo arooryeysigaba kolka aroortii aad gasho qaala ahlu luga alcashiyu maa maa bayna zawaali الshamsi wa guruubiha cashiyigu waxaa weeyaan qoraxda zawaalkeeda ilaa dhicitaanka marka iyadaa ka weyn muxuuha asiilkii asiilkii iyadaa ka dheer asiilku waxaa idhi casarki iyo maqribka inta udhexayso hakana duurki iyo maqribka inta udhexayso weeyaan wa qaala tacaala fii buyuutin adina allahu an turfaca waydkara fiiha smuh guryo dhexdood waa masaajida eh adina allahu alla uu idnay uu fasaxay uu raalli ka yahay yani an turfaca in sare loo qaado la sarraysiiyo yani shanigeeda la weynaysiiyo wayudkara fiiha smuhu magaciisana lagu sheego oo lagu cibaadaysto yusabbixu lahu fiiha ugu tasbiixsanayaan bilguduwi waalaasaali aroortiiyo galabtiiba rijaalun niman ay ugu tasbiixsanayaan laa tulhiihim ayna shuqlinaynin oona ka hawlinaynin tijaaratun walaa baycun can dikri illaah tijaaro iyo ganacsitoona ganacsi iyo wax iibintoona ayna ka hawlinaynin dikriga alle subxaanahu wa tacaala ayna ka hawlinaynin taasi marka maaha macnaheedu inayna tijaare iyo iib iyo waxba toona ayna lahayn ee waxa weeye way lahaayeen laakiin waqtigii markii la gaadho intay soo xidhaan ay masjidka imaanayaan oo salaada tukanayaan wa qaala tacaala inaa sakarna aljibaala macahu yusabixna bilcashiyi wاlishraaq daawuud weeyaan alayh الsalaatu wasalaam inaa sakarna aljibaala annagaa buuraha sakiray macahu daawuuda jirkiisa yusabixna iyagoo la tasbiixsanaya daawuud bilcashiyi wاlishraaq galabtii iyo iyo muxuu ahaye waaga iftiinkiisaba qorax soo baxa wa can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam man qaala xiina yusbixu wa xiina yumsi qofka dhaha markii uu waabariistay iyo markuu galbaysto subxaana allahi wa bixamdihi miata mara subxaana allahi wa mi-ata mara dhaha galabtiina boqol goor aan aroortira boqol goor lam yaأti axadu ywma alqiyaamati biafdala mima jaءa bih qofna maalinta qiyaamaha lama imaanayo wuxuu la yimid wax ka fadli badan ilaa axadu qaala midla ma qaala awsaaq nin oo inta uu yidhi oo kale ka yidhi ama ka badiyey mooyaane rawaahu muslim hadda ka horna waxaan soo marray qofkii maalintii boqol goor subxaan allahi bixamdihi yidhaahaa in boqol dembigiisoo dhan in la dhaafayo walow kaana min zawdi lbaxr marka kana waxaa weye maalinta labadeeda tarafood anta tarafoo labadeeda tarafood mid hadduu boqol ka yidhaaho galabteena boqol aroorteena boqol qof ka camal badnaan kara waxa uun jira qof intaas soo kala sameeyey ama ka badiyey waxaana soo marray qofkii laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu mulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir boqol goor maalinta yidhaahana soo saasoo kale ma ynaan soo marin yah inuu la mid yahay qof boqol qof toban qof xoreeyey oo kun xasanana loo qorayo kun sayi-ana laga ridaayo qofnana aanu la imaanaynin wax ka badan ilaa qof intaa ka badiya mooyaane وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى اه عليه وسلم baa u yimid faqاla ya رsuul الله ma laqiitum min aqrab min caqrabi ladaqatni الbaarixa adkaartaas marka sabax iyo masaha la aqriyayo laba nooc bay tahay midu waxaa weeyaan kuwa iyagu maxaa la ammaana qaarna waa kuwo ducaayi xibsixi ah oo qofku naftiisa iyo ahalkiisa u xibsi xidhanayo oo aroortii hadduu yidhaahana sirkaa u aqristana ilaa galabtii aan dhib ku dhacaynin hadduu galabtii aqristana ilaa waa u ka baryay marka kana wuxuu ka mid yahay midkan xibsixidhka ah wuxuu leeyahay nin baas wuxuu yidhi alla maxaan kala kulmay yaa rasuula allah dibqallo xalay qaniinay dhibaatadu ii geystay qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa low qulta xiina amsayta haddaad dhihi lahayd markii aad galbaysatay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq intaaun haddaad dhihi lahayd lam taduraka wax mayna ku yeesheen muttafaqun calayh haddaad intaasu dhihi lahayd kuma qaniteen marka mas iyo abeeso iyo muxuu ahay jabis iyo tii kale maxaa ahayd aafey sangaab midna wax dhul socodahoo qaniyadiisa wax ku yeeli xataa hadduu ku qaninto kuma karteen ninka xadiidkan kada abu hurayre ka wariyo abu saalix asamaan la yidhaaha wiilkiisaa warramayo wuxuu yidhi aabbahay marka wuuna beri jiray oo wuuna qabadsiin jiray oo akhristuu dhihi jiray dikrigaas markaasu wuxuu leeyahay waana akrisan jireen carruurta iyo kulli qoyskii oo dhan bu intuu wada baray abu saalex samaan ayay akhrisan jireen marka wuxuu leey jaariyad kamida qoyskii ka midaba habeen la qaniinay markaasna ma karin suntiisi waxba mayna qabanin ma ayna xanuunsanin ilan way akhrisatay iyo dikrigii bay akrisatay marka wuxuu kankadu ka wuxuu ka yahay xirsixir uu ka yahay dhibaatooyinka oo dhan gaar ahaanna wuxuu xirsixir ka yahay dhul socodka iyo qaniyadiisa rawahu muslim wa canhu can الnabiy salى الlه alay slam yani waxaa way abu hurayra radi allahu canhu annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa asbaxa markuu waa beristo allahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu walayka nushuur saasuu dhihi jiray allow adaan kugu waaberisanay oon kugu galbaysanay oo adaan kugu noolnahay oo adaan kugu dhimanaynaa adigoo anagoo adiga ku haysanayaan ilayka nushuur xaggaagaana laysu soo bixin doonaa qabriga looga soo bixi doonaa aroortii saasuu dhihi jirajira nushuur ayuu dhihi jiray nushuurkuna waa nooleynta lasoo nooleyn quburta laysa soo bixinayo lianna habeen aroortii markii lasoo tootoosay gurihii laga soo baxay hurdadii laga soo kaakaco waxay shabahdaa qiyaamihii markii qubuurta inta laga soo baxo laysugu yimaado banaanka laysugu yimaado waidaa amsaa markuu galbaystana qaala wuxuu dhihi jiray allahuma bika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka almasiir kana saasuu iga dhig laakiin marka sida munaasibkiihi waa wailayka almasiir yani marj xaggaagaa loo noqonaya marka kolkan la hoyanaayo ee muxuu ahaay shaqadii wixii laga tagayo guryihii lagu hooyanayo waxay shabahdaa marka adduunka kada laga tago ee aakhare laysugu tago ay shabahdaa ee godka laysugu tago ee berzakhi ah ayay shabahdaa marka sidaas isaga waxa haboon muxuha masiirka xadiidkana wuxuu le rawaahu abu daawuuda wالtirmidiy waqaala xadiiثun xasan waana xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbani fi صaxiix ibni maaja wa silsilaة اxadiiث صaxiix wاlkalima الطayib wa mishkaat الmasaabix wغayra canhu radia allahu canhu radia allahu canhu yani abu hurayra ana abaa bakrin sidiqa radia allahu canhu qaal yaa rasuula allah murnii bikalimaatin aquuluhuna idaa asbaxtu wa idaa amsaytu ifar eraye aan dhaho markaan galbaldhacsaday iyo markaan waa beristaba aan dhaho aan ku dikristo ibar hadda ka horna marka waa soo marray salliga nebiga iyo sida uu su-aali jireen saan korkaan idhaahna saxaabada su-aalkoodii nooc uu ahaa ilan camal bay cilmiga u baran jireen ridwaanullahi calayhim qaala markaasuu yihi qul waxaad dhahdaa allahuma faatir asamaawaati walardi caalima alqaybi washahaada raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi wamin shari shayطaani wa waan akhtalifa suu makan intaa kuma dhiran ayb sidaa dhe buu yidhi allahuma allow faatir asamaawaati wاlard xirka dhulka kii abuurayow caalim alغaybi wالshahaada waxa qarsoon iyo waxa joogaba kii ogaayow raba kuli shayin wamaliika wax walbaba rabbigiisii iyo kii maamulihiisa ay hanteeyow ashhadu an laa ilaaha illaa anta waxaan qirayaa kulla caabuda inaanu jirin adiga mooyaane acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari nafsi nafteyda sharkayda iyo wa shari shayطaani shayطaanka sharkigiisa iyo wa shirkihi gaalnimadiisa mise wa sharakihi dabinkiisa ah, labadaasba waa jira labada dabdiba sharak haddii la yidhaaho waxa weeyaan waa dabinka wax loo dhigo shirki haddii la yidhahana marka waa gaalnimadii inuu gaalaysiiyo iyo inaan dabinkiisa ugu dhaco kala noqonaysaa qaala wuxuuna yidhi marka nebi sal l slam qulhaa idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa afadta madjacak dheh markaad galbaysatay iyo markaad berisatay iyo markaad gogoshaada ku hooyataba saddexdaa goorba marka waa la dhahaa rawahu abu daawud tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix saasuu marka yidhi imaamu tirmidi wahuwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix jaamic الصغيr وعn ibni mascuudi radي allahu canhu qaala kana nabiy llahi salى اllahu عalيyh wali wslam idaa amsa qaal nabiga alla salى اllahu عalيه wali wslam markuu galbaysto wuxuu dhihi jiray amsaynaa وamsa اlmilku lilah walxamdu lilahi laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah ila akhirih buu dhihi jiray amsaynaa وamsa اlmilku lilah waan galbaysanay mulkigiina wuxuu u galbaystay isagoo alle uu leeyahay wax kula tartamaya aanu jirin qof kale wax lihi aanu jirin mulki iyo milki waxay kala yihiin mulk mulkigu waa xukunka alla un baa xukumay marka weeyaan milki haddii la yidhaahna waa hantida walxamdu lilaahi mahad allah iska leh laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah kulla caabudaa ma jiro isaga mooyaane oon wax la shariik la wadaagsadaa aanu jirin qala raawi ninka xadiidka warinayaa wuxuu yidhi uraahu waxaan u malaynayaa qaala fiihina inuu eryadantada ku dhex yidhi oo ku daray lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir taana inuu ku daray waa u malaynaya ma sababo rabbi as'aluka khayra maa fi hadihi اleyla rabbi rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa habeenkan kada waxa ku jira khayrkiisa wa khayra maa fiihin maa bacdaha iyo habeenkan waxaa ka dambeeya khayrkiisaba wacuudu bika waxaan kaa magangalayaa min shari maa fii hadihi اleylati wa shari maa bacdaha caawadantada waxaa ku dhex jira sharkiisa iyo wixii ka dambeeya sharkiisaba rabbi acuudu bika rabbi rabbiga waxaan kaa magangalayaa min alkasal wahsi iyo wasuu'ilkibar iyo muxuu ahay gabow xun rabbi acuudu bika waxaan kaa magan min cadaabin fi nnaari wacadaabin fi lqabr cadaab naarta iyo cadaabka qabrigaaba waan kaa magan saasuu dhihi jiray waidaa asbaxa markuu waa berisana qaala daalika sidaasu haddana dhihi jiray oo asbaxda asbaxa lmulku hal bedelkeedii buu asbaxda dhihi jiray asbaxnaa wa asbaxa lmulku lilaahi saasuu dhihi jiray waan waa beriisanay oo mulkigiina allugu waa beriistay rawahu muslim عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال قال لي رsuل الله صل ل رsuلka aلa wuxuu yidhi اقرأ أqرأ قل هو الله أحد والمعawdتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات سdح سdح goor أqri qل هو الله iyo labada أعuudu qل أعuudu أqri markaad galbaysatiyo markaad waabarisataba سdح سdح goor تكفيka من كل سوء wax waloo dhan oo min kuli shay wax walba way kaa kaafiysaa wax waloo dhibaato oo ku imaanayo xirxirkii baa marka kuwanuna ka mid yihin saddex qul huwa saddex qul acuudu saddex akhriso rawahu abu daawuud wtirmidi waqaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku waxaa weeyaan waa xadiid صaxiix o صaxaxahu اlalbani fi صaxiix اljaamiع الصغيir وعn cثmaan bn cafaan radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slm kana waa xirsi xidh kale rasuulka alle wuxuu yidhi maa min cabdin yaquulu fii sabaaxi kulli yowmin wa masaa'i kulli leyla ma jiro addoon oo dhahaya maalin walbaba aroorteeda iyo habeen walbaba galabtiisa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa'i wahuwa samiicu caliimi halaaa maraat saddex goor qof sidaa dhahayaa ma jiro bismi illaahi magaca allah kuwaa barisa ama ku galbaystay aladii laa yaduru aanu waxba dhibaynin maca ismihi magaciisa la jirkiisa yani magaciisa haddii la qabsado shay-un fi lardi walaa fi samaa wax oo cerka jooga ama dhulka jooga wahuwa samiicu caliim isaguna waxooga ka wax walba maqlay wax walba og halaaa maraad saddex goor qofkii sidaa yidhaaha ilaa hadduu yidhaahase lam yadurahu shay-un wax waxyeelaayo ma jiro wax waxyeelayaayo ma jiro rawaahu abu daawuud o tirmidiy wa xadiidun xasanun صaxiix waana sidaa u sheego xadiidku saxiix weeyaan saxaxu fi saxiix jaamici sagiir wa صaxiixi tarkiib watarhiib wa saxiixi kalima طayib waa xadiid marka saxiixa weeyaan intan oo dhan ba marka waxay tahay ha waa xirsixid kii aan soo marray ee marka isaguna acuudu bikalimaat illahi taamaat ee abi hurayrana waa ka marka lagu darayaa waxaa kaloo soo marray xadiidkii khawla xadiidkii khawla radi allahu canha aan soo marray qofka markuu meel dego hadduu sidaas dhaho intuu meeshaa ka tegaayo inaan wax dhibaato aan la kulmaynin taasuna marka waxaa weeyaan waxaasoo dhan uka wada xirsi xidh waa xirsi xidh uu qofku xirsi xidhanaayo ayb ha baabu maa yaquluhu cinda الnowm markuu seexanayo qofku wuxuu dhahayo qala allahu tacala ina fi khalqi الsamaawaati walardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard ka fakiraaya cirka iyo dhulka iyo sida alla u abuuray waana soo maray aayadda ayb waxaana imaan doontaa waqtiga aayadahaas aayadan aayadahaas in la aqristo kow iyo tobanka aayadood kow iyo tobanka aayadood ee suuratu ali cimraan ay ku dhammaato ee ina fii khalqi samaawaatidaa ka ka bilaabata marka hurdada laga soo tooso marka hurdada laga soo tooso ayaga la asaa ayb afarta aayadood ee horena marka cirka la eego oo cirka iyo dayax iyo xdiga iyo daruuriya waxaa la arko ayagana la aqristaa ilaa qowlihi rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar وعn xudayfata وabi dri radي allahu canهuma ana rasuula اllahi slى اllahu عalيh wali waslm kana ida awaa ilى firaashihi qaala bismka allahuma axyaa wamuut rawahu الbukhaariي markuu soo toosana wuxuu dhihi jiray alxamdu ladi axyaana bacdan waan soo marray mar dhow marka waxaana ku soo hormaray kun iyo afar boqol afartan iyo lix baan ku inoogu soo hormar marka saasuu dhihi jiray nebigu sal ly slm wacan caliyi radia allahu canhu ana rasuula lah sal slam qaala lahu walifaatimata radia allahu canhuma isaga iyo faatimo wuxuu ku yidhi idaa awaytumaa ilaa firaashikuma kolkaad ku hoyataan gogoshiina ku hoyataan aw mise wuxuu yidhi idaa akhadtumaa madaajicakumaa markaad gogoshiina tagtaan fakabiraa ثalaaثan وaثalaaثiin takbiirsadaa saddex iyo soddon goor wasabixaa ثalaaثan وaثalaaثiin saddex iyo soddon goorna tasbiixsada wa waxmadaa ثalaaثan وaثalaaثiin saddex iyo soddon goorna alle ku xamdiya wa fii riwaayatin atasbiix arbacan وaثalaaثiin riwaaya waxay dhahaysa tasbiixda afar iyo soddon ahayd wa fii riwaaya riwaaya kalena takbiir arbacan waalaaiin muttafaqun caleyh marka mid saddexdaa riwaaya midkii la qabsadaba waa la heli karaayo waa ku gudmayaan xadiidka muttafaq aleyh xadiidku qisuu lahaayo waxay ahayd cali eh, iyo faatima radi allahu canhuma yaa habeen waxay isaga calaacaleen oo isaga warrameen shaqada guriga iyo dhibaatada ay ku hayaan biyuhu soo dhaadin jir markaasuu wuxuu yihi laabtii bay xanuuntay oo muxuu aha sidaan eh, qalbada ugu soo dhabarka ugu soo qaaday iyo an usoo gashanayay baa xabadkii xanuunay faatimana markaas waxay tiri gacantiiba i baxday oo sida badarkii u shiiday yaa gacantii baxday oo dharkiiba igoo soqorooday guriga xaqidisay markaas waxay maqleen nebiga sala allahu alayh waali wasalam dad ah in loo keenay markaasay faatima aaday oo inay weydiisato khaadim hawsha qaarkeed kaga filaata ayay ugu tagtay isagoo guriga ka maqan bay tay kolkuu soo noqday ayaa marka loo sheegay u xishootay iyado waxba mayna u sheeganin markaasna kolkuu yimid guriga loo sheegay faatima inay muxuha maanta way timid wax dan lebayna u ekayd mana ayna hadlin markaas uu yimid guriga ugu yimid oo iyo kolkaa marka sariirtii tagay oo xanaya yuu tegay markaasuu u sheegay waa weydiiyey markay arrintii u sheegeen ayuu wuxuu yidhi khaadimu wax idinka fiican ma idiin sheegaa sidaa sidaa yeela marka dikrigaas uu laqinay nebigu sal l slam marka gabadhiisii oo u timid oo wax doon ugu timid doon ugu timid wuxuu dhibaad uga dhigay nebigu sal l slam dikrigaa inuu baray marka waxay ka fahmeen culamaau lmuslimiin ridwaan ullahi calayhim inuu dikrigan kada marka la seexanayo haddii si loo inuu faa'iide u leeyahay dadka shaqaha ee xamaalintii iyo wixii lamid ahee muruqmaalka ah ee maalinta adag qabanaya inuu u yahay faa'iida u leeyahay oo caatada iyo jajabka iyo xanxanuunka iyo waxyaalahaas uu ka biinayo macaan intay seexdaan ay maali aroortii soo toosayaan iyo meelna daal ka qabin oo xanuun iyo waxba aan ka qabin kana idinka fiican ficlidaa uga fiican yahayna maaha aakhire keliya akhire adduunkaba marka inuu uga fiican yahay weeyaan ayb wa tanana marka waxay la mid tahay fii salaadaha dabadooda liday bay la mid tahay waxaa kale oo soo maray mxuaha inuu salaadaha dabadeeda sumuuna dhihi jirin rabbi qina cadaabaka bacad cibaadak hurdadana susaa ma dhihi jirin wa can hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slm idaa awaa axadukum ilaa firaashi midkiin markuu tago gogoshiisa badantada fiiriya waa sunno aada looga jaahil yahay aad ugu fiirsada kolkuu gogoshiisa tago falyanfud ha ku hurgufo ha ku dhabo firaashahu gogoshiisa bidaakhilati isaarihi hoosguntigiisa faraqiisa hoose farafta hoose korkeed farasaa loo guntada midna hoosay galaysaa midna korkay maraysaa marka intuu guntiga iska furo oo midna cawrada saa ugu asturto ha ku dhabaandhabo ku tirtiro fainahu laa yadri maa khalafahu calayhi wax uga dambeeyey ma garanaye intii uu meesha kolkii la goglay in dibqallooc uu meeshii tegay in wiriiri inuu masba xataa uu isku duuduubay gugushii uu sii jiifo in shaytaan in dhagxan iyo wax ku daadatay taas marka waxaa weeyaan intuu waxaas uu dhibaato u geysan lahaa ama islaantiisa uu canaanan lahaa ee u dhihi lahaa qumaati maadan u goglin gogosha maa caawa ma aadan goglin oo sida xadiid kale ila sidaa sheegaya shayطaan baa qodaxda iyo ku gura kolkaa qodax iyo dhagax iyo waxbuu kusoo guray isagoo marka shayطaan kuula dagaalamayo oo rabaadii islaantaadi isku kindiro iyo aad marka laga yaaba islaantii si fiican meesha u gogashay oo shayطaan beelka uga dambeeyey inaad markaa aduna qoolka u qaadato tidhaa waxayaa kaan ahayd uga shiba se maanta carruurta ugu ciyaaraysa qodcihiiyo ka buuxaan baad waa markaa feebsha maayo si ay ka dhacdo labadaa marka faa'iidaba waa leeyahay nin yamani oo beri aan jiddada ku aragnay baa wuxuu sheegay nin intuu gogoshiisii yimid oo korku gogoshiisii yimid oo isku tuuray waashay oo jingalay oo aabbahay baa jinka ka bixiya buu dhihi jiray oo anoo dhalinyaro oo baan arkaya aabbahay oo wax ku aqriyo jinka ka bixina ninkii markuu weynaaday wax bartay buu arrintaa fasiri jiro waxaan u malaynayaa buu leeyahay ninkaasu sunnada inaanu dabaqi jirinoo gogashiisii iyadoo oo aanu iska dhabaardhabin intuu isku tuuray shaytaan gogoshii kusii jiifay oga sii dambeey intuu dusha kaga seexday shaytaankii saasaan u malaynayaa buu dhihi jiray ninkii fainahu laa yadri maa khalafahu calayhi wax uga dembeeyey muu oga eh uma yaquul markaas ha dhaho bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacu magacaagaan rabbi ow dhinacayga dhulka ku dhigay magacaagaana ku qaadi doona uga soo toos wa in amsakta nafsii naftayda haddaad celiso aadan ii soo daynin oo saad iiga qaaday aadan igu soo celinin ila nafta qofka waa laga qaadayaa allahu yatawafa l anfusa xiina mowtiha walatii lam tamus fii manaamiha waa ka alla yidhihe farxam ha u naxariiso naftayda kolkaad iga qaadda hurdada ku qaadda haddaadan dib iigu soo celinin oo aad haysato alla u naxariiso wain arsaltaa haddaad soo dayso igu soo celisana faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin kuwa ilaaliyo ku dhaqaale addoommahaaga eh, saalixiinta waxaad ku dhaqaalayso muttafaqun calayh saa hardhaqo marka marka aadaabtay ka mid tahay muxuu aha aadaabta hurdaday ka mid tahay in sariirtii la dhabaandhabo gobashii ama kolka hore uu tegaya ha ahaado ama hadduu kaabi iyo salaad iyo xusoo tooso oo kusoo noqdo ha ahaado waa inuu iska sii hagaajiya muttafaqun calayh وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa أna rasuul الlah صل sلم kana إida أkhada madjacahu nafaha fii yadayhi wuxuu ahaan jiray markuu gogashiisa tago wuxuu ku tufi jiray gacmihiisuu ku tufi jiray wa qara'a bilmucaawidaat qul acuudubiha iyo qul huwa allahu ku aqriyi jiray saddex goor wa masaxa bihimaa jasadahu jidhkiisa ayuu marmarin jiray intii oo inta la sexray ay suuradahan soo degeen oo sixirkii laga bixiyey wixii ka dambeeyaba kolkuu seexanayo saasuu yeeli jiray intuu gacmaha sidaas ugu qabto oo suuradaha ku aqriyo ismarmarin jiray jidhkiisa intuu iskala gaaro u marmarin jiray muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lahuma yacni lilbukhaariyi wa muslim ana nabiya sal l slm kaana idaa awaa ilaa firaashihi kula laylatin jamaca kafayhi labadiisa kaf buu isku qaban jiray uma nafasa fiihimaa waa ku tufi jiray oo ku afuufi jiray faqara'a fiihimaa waa ku aqriyi jiray qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas uma masaxa bihimaa wuxuu marin jiray ma staطaaca intuu karo oo min jasadihi jidhkiisa ah yabda'u bihimaa calىa ra'sihi wawajhi wuxuuna ku dhaabi jiray madaxiisa iyo wejigiisa wamaa aqbala min jasadihi iyo soo jeedka ee jidhkiisana yafcalu dalika sidaasuu yeelayay ثalaaثa maraatin saddex goor muttafaqun calayh qaala ahlu luga annafhu nafkun latiifu bilaa riiq waa afuufid yar oo aan candhuuf lahayn markaas caaisha waxay kusii dari jirtay radi allahu canha markuu nebigu sala اlه alay slam uu jiranaa yaan anigu marka oo uu kari waayo inuu isku aqriyo yaan anigu u aqriyo intaan gacmihiisa ugu soo qabtaan ugu aqriyo ila gacmihiisa gacantayda ka fadli badan oo ka khayr badane yaan u marmarin jiray وعn البراء بن cاaزب رضي الله عنهma qala qاla lii رsuل اه صل sل rsulka all wuxuu yidhi إdaa أخdta mjacaka إdaa أtayta madjacaka meeshaad seexanaysa markaad tagto fatوضأ وضuءaka للصلاة ثuma اضطجع calىa shiqika الأيمن dhankaago midigtaa u seexo وqul waxaana dhahdaa allahuma aslamtu nafsii ilayk wafawwadtu amrii ilayk allow adaan naftaydii kuu dhiibay adigaan taladaydii kuu bandhigay waalja'tu dahrii ilayk dhabarkayga adaan kugu tiiriya kugu halleeyey ragbatan warahbatan ilayk raja aan ku rajaynayo iyo cabsi aan kaa cabsanayo laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk meel lagu dhuunto iyo meel lagaaga baxsado toona ma jirto ilaa xaggaaga un mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalt waxaan rumeeyey kitaabkaagii aada soo dejisay wanabiyika aladii arsalta iyo nebigaaga yaa soo dirtay fain midta haddii aad dhimato midta cala alfitra riwaayo kalena markaan soo marrayna waxa ahayd wain asbaxta asabta khayra haddaad waa berisatana khayr badan adoo helay baad waa berisanaysaa wajcalhunna aakhira maa taquul kana dhig waxaad dhahda ugu dambaysa muttafaqun calayh laba gooro horena waa soo marray oo sideed boqol iyo toban iyo afar iyo iyo siddeetan kale ahaa wa can anasin radi allahu canhu ana nebiya sala alla alay slam kaana idaa waa ilaa firaashihi qaal markuu kuhoydo gogashiisa kuhoyduu dhihi jiray alxamdu lilahi aladii acamana wasaqaana wakafaana waaawaana fakam miman laa kaafiya lahu walaa mu'wii rawaxu muslim mahad waxaale allihii cuntona siiyey oo sharaabna siiyey oo na siiyey wax nagu filan oo hantiya na siiyey oo hoyna na siiyey badanaa inta aanu wax aan haysanin wax kaafiya oo ku filan oo hanti ah iyo wax hoy siiyaa toona aanu jirin banaanada seexanaya rasiifka iyo meelaha seexanaya iyo fara badana nicmadaas marka nicmat الطacaam والsharaab wاlma'wa iyo ugu mahadnaqaya nebigu salى الlahu عalيه wali wslam rawahu muslim وعan xudayfata radي allahu canhu ana rasuula اlah sl sl kaana ida idaa araada an yarqud wuxuu ahaan jiray markuu doono inuu seexdo وضع يده اليمنى تحت خده gacantiisa midigta uu dhabarkiisa hoostiisa dhigi jiray uma qaala markaasu wuxuu dhihi jiray rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak mise yowma tajmacu cibaadak rawaahu aلtirmidiy waqaala xadiiثun xasan warawaahu abu daawuuda min xadiii min riwaayati xafsa radia allahu canhuma wa fiihi fii riwaayati abi daawuud cinda xafsa radia allahu canha annahu kaana yaquluhu ثalaaثa maraatin saddex goor buu dhihi jiray hadkuna صaxiix weeyaan siduu tirmidi sheegay waa ka weyn yahay صaxaxu اlalbani fi صaxiix jaami الصغيir wa alkalim الطayib kitaab cawaad ducooyinka weeyaan marka kanu ducooyinka alla bariga alla sida loo baryo waxaa yaqaana rasuulka alla sala allau alيyه wasalam yaqaana siduu u yaqaano sida alla loo ammaano ee axaadiidtii hore iyaan ugu soo maray ee mowqif walbaba waxa alle subxana wataala uu jecel yahay in lagu ammaano muxua u yaqaanay ee ummaddiisana ugu sheegay ayuu muxuu ahay u yaqaanaa sida alle subxaanaه wa loo baryana qaala allahu tacaala wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigii wuxuu yidhi barya waa idinka aqbalaya wa qaala tacaala udcuu rabbakum tadarrucan waquftan innahu laa yuxibu lmutabiin rabbigiin barya isdullayn iyo qarsoodi u barya innahu laa yuxibu lmuctadiin alla ma jecala kuwa xadda gudba kuwa xadda xad gudba ee ducada iyo muxuu ahaaye iyo kayrkiiba xadda kaga baxa alla ma jeclo oo marka dhawaaq iyo qayli iyo waxyaalahaas wuxuu ka mid yahay xadgudubkiibuu ka mid yahay ehm, sidaan soo marray hadda ka hor xadiidkii abu muusa alashcari radi allahu canhu nebigu sala allahu alay waslm uu dhihi jiro war naftiina u tura oo cabaha qaylqaylinin aad baryaysaan eera mana dhega cusleh waqaala tacaalى وإda sa'alaka cibaadii canii fa faإnii qariibun ujiibu dacwaة اdaaci idaa d alaaya hadday addoommahaygu ku weydiiyaan oo rabbigayo ma dhow yahay oo hoos baan ula hadalla mise waa fogyahay waa u dhawaaqna ay ku yidhaahaan fainii qariibun anigu mid dhowbaanahay ujiibu waan aqbalaa dacwata daaci kan wuxuu ah baryo baryadiisa waa aqbalaa idaa dacani markuu i baryo alaaya falyastajiibuu lii waliyuminuu bi laclahum yarshudun ila akhiri wa qaala tacaala aman yujiibu lmudara idaa dacaahu suu ama yaa ajiibo oo aqbalo qofka qofka dhibaataysana mincin laawa mincin laawaha ah ee u baxsada aan lahayn yaa aqbala yaa ka aqbala idaa dacaahu markuu baryo wayakshifu suu'a xumaha yaa qaada alaaya aayat naml wa can الnucmaan bni bashiir allahu canhuma can الnabiy sal l slm qaal adducaaءu huwa alcibaada ducadu waa cibaadada nafteedii weeyaan marka ducadu waa cibaadada nafteedii muxuu ka wadaa ducada alla uu sheeyey ee qur-aanka ugu soo aroray udcuuni iyo uu leeyahay cibaadaa laga wadaa inuu saa ula jeedo oo lafdu ducaa uu cibaado ku fasiraya waa suurowdaa inuu ka wado calaa xaddi alxaju carafa inay tahay oo ducadu waa cibaadada anwaacdeeda ka ugu fiican oo ugu fadli badan way ka wado waa suurowdaa rawaahu abu daawuud wodi wa qaala xasanu saxiix waana sidaa sheega xadiidku saxiix weeyaan saxahu fi saxiix jaamic sagiir waxaa jira marka riwaayo kale oo iyadu dhahaysa adducaau mukhu lcibaada taasayna dadka agteeda mashhuur ku ah midaasu daciifnay midana saxiixa adducaa huwa alcibaada tanaana weliba ka ahamsan oo ka mxua ka caamsan oo ka mubaalaqa badan wa can caaishata radi allahu canha an rasul llahi sal lla alay slam rasuulka alle wuxuu ahaan jiray yastaxibu ljawaamica ducaa wuxuu jeclaa waxyaalaha caamka ahee dooyinka caamka ah wax walbaba ururiyo ee macaanida badan leh yuu jeclaa alfaada jaamicada ee hal lafdiba uu macaani badan uu ururinayo khayr badan alle lagu weydiisanayo jeclaa wayadacu maa siwaa dalika waxa intaa ka soo hadhay tafaasiil iyo xasna waa ka tegi jiray rawahu abu daawuuda biisnaadin jayid waa sidaa uu sheegay beena weeyaanoo waa saxiix oo waxaa wariyey alxaakim wa axmed wabnu xibbaan ayaa wariyey وصaxaxu اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيir wa mishkaat الmasaabic radi allahu canhu qaala kana akharu ducaaءi الnabiy salى اllahu عalيه wali waslm ducadii alla bariga nebiga waxaa ugu badnaan jiray salى اllahu عalيh wali waslm allahuma aatina fi اdunya xasanaة وfi اlآakhiraةi xasanaة وqina cadaab الnaar taasaa ugu badnaan jirta allahuma allow aatinaa nasii fi dunyaa dusi xasanatan mid wanaagsan nagu sii wa fi laakhirati xasan aakhirana wax wanaagsan nagu sii waqinaa nagana badbaadi naar naarta cadaabkeedana alla naga badbaadi amin saasaa ugu badnay ducooyinkiisa muttaqi waxaa kaloo marka umu salama radiallahu baa iyaduna waxay sheegtay lafdi kale oo nebiga sal ly slm ducadiisa ay tidhahoo yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik taasna waa ugu badnaan jirta marka labada mid waliba intuu arkay buu ka waramay mid waliba marka agariyada buu ka qayb galayaayo tanna tanna waa badin jiray wazaada muslimu fii riwaayatihi wuxuu isagu ku daray qaala wa kaana anasun anas baa idaa araada markuu doono an yadcuwa biducaa'in bidacwatin dacaa biha inuu shay wax ku ducayso markuu doono horta iyadu jiray faidaa araada an yadcuwa biducaa'in bihaa fiihi mxuaha ducada dhexdeeda buu isaga ku dari jiray kolkiin marka dad ay yidhaahaan noo duceena horta hore tanuu ku dari jiray marka wixii ka alla weydiinaya markaas ku dari jiray ilaa nebiga sal l slm ku dari jiray allahuma aatinaa fi dunya iyo allahuma rabbana aatinaa kala dhahaba عن بن مسعوud رضي الله عنه أن النبي صل ل سلم kاna yquل اللهma إنii أsأل والتقى والعفاaف والغنى متفق عaليه allow aan weydiisanayaa hanuunsanaan iyo alla ka cabsi dhowrsanaan xaramta iyo waxyaalahan ka dhowrsoonahay iyo hodantinimadan oo marka waa midda qalbiga a weeyaan hodantinimada sharciga daryeela rawaahu msلم وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه qاala md rawaahu msلم وعn طارق بن أشyم رضي الله عنه qaala kana الرaجuل إdaa أسلم kanuu waxaa weeyaan duco ay wanaagsan tahay qofka soo islaamay in la baro dikri iyo duco oo isaga nebigu sal ly slm qofkii soo islaamay uu beri jiray kaa weeyaan wuxuu dhihi jiray kana الraجuل إdaa markuu ninku soo islaamo callamahu nabiyu sal l sl nabigu wuxuu bari jiray alsalaata sida loo tukaduu bari jiray uma amarahu an yadcuwa bihaa'ulaai alkalimaat eryadan inuu ku ducaysto haddana bari jiray allahuma اغfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii kuwaasuu bari jiray allahuma fir allow ii dembi dhaafo warxamnii ii naxariiso wahdinuuni wacaafinii icafi warzuqnii arzaaq rawahu muslim marka waxaa weeyaan dadka gaalo islaamay in la baro arrimaha la baraa fiican wa fii riwaayatin lahu limuslim yani can طaariqin anahu samica الnabiy sal ly slam nebigu taahu rajulu isagoo nin u yimid faqaala ya rasuula allah kayfa aquulu xiin rabbii seen dhaha kolkaan rabbiga su-aalayo qaala qul allahuma اغfir lii وarxamnii وcaafinii وarzuqnii qaala fahaؤulaa'i tajmacu laka dunyaaka وaakhiratak waxay ku ururinayaan oo kuu soo koobayaan aakhirada adduunka waxa ay ka tageen ma uu jiro ayadaas aakhiradaada iyo adduunkaagaba kuu koobaye sidaa dhaho sidaa ku ducayso ayuu dhahay nebigu sala allau alay wasalam wa an وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رضي الله عanهma qaala qaala rasuul الlahi صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu yihi allahuma musarif alquluubi sarif quluubanaa calaa taacatik allow allaha rogroga qulubta rogrogow qalbigayaga ku rogrog daacadaada daacadaada on hadba nooc ha ugu gadoomo rawahu muslim alla marka waxaa weeye qalbiyaalka ayuu rogrogaayo qalbigu ismale hadba meel bu uu aadaa allahna subxaanahu wa tasarufaaya axaadiid noocaas oo kale ah uuna nebi sl wariyo axaadiidta marka waxaa ka mid ah ma min qalbi ila bayna min asaabic الraxman fain araada ma huwa in araada azaaqa wاlmiizaanu biyadi الraxmani yarfacu aqwa wayadacu aakhariina ilى ywmi اlqiyaama xadiidkaasu marka yahay qof kastaba oo ibni aadamka qulubtiisa ka midaba laba farood oo faraha allah buu ku kala dhex jiraayo wuu rogrogayaa siduu rogayaayo kuu doonana waa toosinayaa kuu doonana waa qalloocinayaa allahuma laa tuzuq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab marka wuxuu leeyahay gacanta kalena alla wuxuu ku hayaa mxuah miisaankuu ku hayaa oo dadna sare u qaada dadna hoos buu u dhigaa ilaa yom alqiyaama xadiidkanu marka saxiix weeyaan axmed iyo ibn xibbaan iyo ibn maajah iyo xaakim iyo yaa wariyey iyo ibn abi caasim fi sunna walaajuriyu fi shariica ahay can الnawaas bni samcaana waana صaxiix weeyaan xadiid kalena wuxuu leeyahay ma min qalbi ilaa walahu subxaanahu ma min qalbin ilaa waxaaba bayna baynama alqamaru mudiiq id calathu id calat saxaaba uma tajalad canhu wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay daruur buu leeyahay qalbi kastaaba sida dayaxu daruur u leeyahay dayaxi isagoo soo jeeda bay daruuri daboolaysaa markaas haddana ka tiraysaa qalbiguna sidaas oo kale weeyaano wuxuu leeyahay daruuro iyo baydanta buu leeyahay waxaana wariyay طbrاني في الأوسط والdaylamiy في musند الفirdows عan عaliي رadي الله عanه waana xadiisana weeyaan ku kalena wuxuu leeyahay إن الqلوبa bayna أsبعayni min aman min أصaaبع الlah yuqalibhaa kayfa yashاء suu doona all u gagadiyaa marka isna waxaa wariyay أحmed iyo tirmidi عan أنسi waana صaxiixo في صaحيح jaamiع الصغير ayuu ku صaxiix yeelay xadiidka عن أbي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه cawaduu billaahi alla ka magangalo ka cawdubillaysta min jahdi lbalaa'i balaayo dhibka balaayadin dhibka iyo mashaqo alla ka magangalo wa daraki shaqaa iyo shaqo soo gaadhitaanka idin soo gaadho shaqahuna waa shiddada cusriga weeyaan wa shamaatati alacdaa wa suu'i alqadaa' indhaha xumidiisa yani waxuuna allah idinku xukumo dan qabaha alle subxaanahu watacaala khayr iyo shar buu leeyahy marka dhibaatada leh baa laga wadaa ka xun xag xun ahaan alla uu ka soo baxay khayr so weeyaan oo xikmadan oo bilaash ma aha iyo udwaan iyo dulmi ma ahee laakiin waxaa qabaha alle waxaa jira qaar dhibaato leh iyo qaar oo deeq leh marka waxaa laga wadaa ka dhibaatada leh baa laga wadaa inuuna alla subxaanahu watacaala idinku xukumin wax dhibaato idin keena oo qabaha kulliga uu idin noqdo idin wada khayr ah washamaata cadaa iyo cadowyaalka ku wiirsigooda ay idinku wiirsadaan yacni dhibaata intuu idinku dhaco cadow inuu idinku farxo oo baga alla ila rabnayna waxaas ay yidhaahaan kaasna alla ka magangala waxay noqonaysaa laba dhibaatay noqonaysaa dhibaatada nafteeda qofka ku dhacday iyo cadowga ku farxi oo cadowgiisa ku farxayo ku dhaadaadanayo taasuna dhibaato kaleo qalbigiisa xanuujinaysa qonaysa ka magagala intaas calayhi wa fii riwaayatin qaala sufyaan sufyaan ibnu uyayna alhilaali oo xadiidka ninka warinayay baa wuxuu yidhi shuku anii zidtu waaxidatan minha waxaan shakeeyaa inaan afarta anu middood siyaadiyey oo xadiidku aan far ahayne alle laga magangelayaayo saddex iyadoan ugu ziyaadiyey waa shakeeyaa bay riwaayaduna leedahay laakiin riwaayo kale waxaa jirta iyadoo aan shakeeynine uu yidhi xadiidku saddex buu ahaaye anaa mid ziyaadiyey middaa uu ziyaadiyeyna marka riwaayo kale iyaguna xayeeyey oo waa middan ugu dambaysa oo shamaata filcadaaya ayb marka xadiidku saddex bay ahaayeen sufyaanna mid buu ku daray middaa uu ku daray sufyaan hortii hore wuu caddayn jiray inay qowlkiisa ay tahay laakiin goortii dambe markay muddadu ku dheeraatay ayuu ilaawa marka hadda wuxuu leeyahay halkan kada hadda waa ilowsan yaho waan shakisanahay buu leeyahay laakiin kol hore oo aanu shakiyi jirin ayuu faslin jiray oo sheeri jiray middaas ina iyadu jeebkiisa isaga ay tahay raggii berigaa ka maqlay ayaa iyaguna caddeeyey marka inay middaas ziyaado ay tahay marka xadiidku saddexduu rabbi ka magangala uu yii rabbi ka magangala uu yihi nebigu sal alla alay slam waa saddexda hore oo jahdu lbalaa jahdina marka jiimka lakordhabo la kordhabo waa mashaqada juhdi marka la yidhaha jiimka la godo markaasay farti iyo awoodda ay tahay ah, iyo muxuu ahaay dhibaatooyin idin soo gaadhayo xunoo alla idinku xukumo saddexda ka magangala weyaan nacuudu billahi min jahdi lbalaa wa min daraki الshaqاء wa suءi الqضاء wa shamatat اlأعdاء وعn رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول اللهma أصلح lii dيني الذي هuوa cصة أمري وأصلح lii dunyaaya اlatيi fiiha macaashii وأصلح lii آakhiraةi اlatيi إilayha macaadii واجعل الحayaaةa زiyaadaة lii fي kuli خayr واجعل الmوta raaxaة lii min kuli شhar rawahu msلم allahuma aslix lii allow ii hagaaji diinii diintayda ii hagaaji alladii huwa cismatu amrii arrintayda oo dhan ii ilaalinaya arrintayda oo dhan isaga ay ku dhowrsanayd oo hadday iyadu ii hagaagto wax waliba uu ii hagaagayo wa aslix lii dunyaaya adduunyadaydana ii ilaali allatii fiihaa macaashii ay noloshayda iyo maciishadayda iyada ku xidhan tahay وأصلح lii aakhiرati اlatii ilayha macaadi ii wanaaji o ii hagaaji aakhiradayda noqontayda iyado ah midaan u noqonayay ah oo kan adduunyada ka tago wajcal ilxayaata nolosha allow iga dhig ziyaadatan kororsi min fii kulli khayrin wax walba wax waloo khayraba inaan korsado allow iga dhig oo inta aan noolahay aan khayr oo dhan aan korsado fii min kulli khayr كله واjcal ilmawta geeridana alla u iga dhig raaxatan min kuli shar raaxaysi aan ka raaxaysto raaxatan lii min kuli shar raaxaysi aan ka raaxaysto shar oo dhan oo shar oo dhan aan reebo oo markaan dhinto khayr mooyaane shar baan ka tegay oo aan shar baakhiro kula kulmaynin adduunkana allow iga dhig buule intaan noolahay allow iga dhigi cumrigayga mid aan khayr oo dhan ku kororsan oo khayrun aan ku dhex jiro aakhirana allow iga dhig mid aan shar oo dhan reebay oo maxda ay ah rawaahu muslim وعn عaliyi radي allahu canhu qaala qaala lii rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi qul allahuma hdinii wasadidnii dheh allow muxuu ahay iyo toosi saadhe وعalaykum السلام وraxmat الlah وفي رواية اللهمa إنii أسألka الهudى والسdاad sidaa allo waxaan ku weydiisanayaa inaad hanuunisay iyo inaad siiso rawaahu mslim marka riwaayadan iyo riwaayada hore waanu isku mid waxay ku kala duwan yihiin midna ficilkii bay cabirtay midna waxay cabirtay labada ismi bay cabirtay sadaadkuna waa kan hadda soo maray farqiga u dhexeeya sadaad iyo sidaad waxaan eh, soo marin weeyaanoo sadaadka marka la yidhaaho siinta la kor dhabo waa waa toosnada iyo istiqaamada weeyaan riwaayada muslim ayaa iyadu dheeraad sii oo waxay dhahaysay kolkaad sidaa tidhaaho waxaad ku xusuusataa hidaayadana ee eh, tilmaanta jidka qofka loo tilmaamo ee la halkaa mare halkaa mare sidaa la yidhaaho wax loo tilmaamo sadaadkana waxaad ku tilmaansataa tasdiida kasna kolkaad wax tooganayso hagaajinta aad ku hagaajinayso fallaada aad waxaad tooganayso ku hagaajiso muxuha iyadana ku xusuuso oo marnuunkuna waa waa tilmaamin si aanu qofku aan u gafin la tilmaamo oo wax la baro sadaadkuna waa toosin shayga lagu hagaajiyo oo lagu beego rawaahu muslim yani inaan xaq garab marin alla xaqa igu toosiyo xaqa igu hanuuniyo xaqa ii tilmaan weeya macnuhu وعn أنس رضي الله عنه qاla kاna رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu ahaa rasuulka all صلى اه عليه وسلم yquul اللهma إنii أعuudu bka min العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعuudu bka وأعuudu bka min عdاaب الqبر وأعuudu bka fitنة المحyا والمماat اللهma إنii أعuudu bka allow anigu waxaan kaa magan gelayaa min العجزi caajisnimo caajisnimadaas jirka ah iyo tu caqliga labadaba waa noqotaa qof caajiz ahoo maangaab ah oan waxba garanaynin isaga caajiz waa la yidhaahon danihiisa aan aqoonin qofka caajiz xubnaha ka ahee isagoo wixii garanaya waxba qaban karaynin ee tabar aan lahaynna waa la yidhaha labadubana marka waa laba dhibaatole weeyaan labadaaba markaa waa ka magagelaya walkasali waxsiga nashaad la-aanta waljubni fulaynimada walharami gabowga walbukli bakiilnimadii وأcuudu bika min cadaabi الqbr allow cadaabka qabrigaan kaa magan gelayaa وأcuudu bika min fitnaةi الmaxyaa والmamaat waxaan kaa magan gelayaa fitnada nolosha iyo geerida wa fii riwaayaةi وضلc الdayni وغalabaة الrijaal ضلc dayn yani shaql dayn daynka culayskiisa daynka culayskiisa allow kaa magan gelaya dalac waxaa asalkeeda la yidhaahaa inuu qofku geesgees u qallaco oo kolkuu socdo geesgees isu marooriyo laakiin hadda waxaa laga wada lska laga wada culayska iyo mashaqadiisaa laga wada waqalabat arijaal iyo ragga qaalib noqoshadu ay iga qaalib noqdaan ay dullaystaan oo aan ragga ay noqonsadaan gacan galo rawahu muslim rawaahu muslim muslim baa xadiidkan kada wariyey halka waxaad moodaa labada riwaayaba inuu muslim wariyey mase ahe riwaayada hore unbuu muslim wariyey ama riwaayadan tada dambe wax wariya albukhaari baa wariyey mooyaane muslim ma aanu warinin kolbaba marka xadiidku waxawey saxiixeeyo wacan abi bakrin asidiiqi radia allahu canhu annahu qaala lirasuuli llahi sala alla alay slm rasuulka alli wuxuu ku yidhi callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii ibar duco aan ku ducaysto salaadayda salaadayda dhexdeeda aan ku ducaysto qaala markaasuu allahuma inii dalamtu nafsii dulman kasiira walaa yakfiru dunuuba ilaa ant faqfir lii maqfirata min cindika warxamnii innaka anta algafuur raxiim muttafaqun caleyh sidaa dhe buy waxaad dhahdaa allahuma inii dalamtu nafsi allow anigu naftaydaan dulmiyey dulman kahiiran dulmi fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaan waxaan adiga ahayn oo dunuubta dhaafayaa ma jiro marka yani dulmiga uu sheegayo marka waxaa weeye dunub inuu galabsaday oo kasbaday oo naftiisa u soo jiiday cuquubo aakhare weeyaan marka allow naftaydii baan dulmiyey oo dembi badan baan sameeyey dembigaana wax dhaafi karaa adiga aan ahayna ma jiree faqfir lii ii dembi dhaaf maqfirata min cindika dembi dhaaf oo agtaada ka yimid warxamnii inaan ina naxariiso innaka anta algafuuru adugu adugu adiga unbaa amidka dembi dhaafka badan arraxim ee naxariista badane aleyh wa fii riwaaya riwaayadaasuna waa muslim tan dambe sama wa fii riwaayatin wa fii beyti yani mxua fii salaati wa fii beyti marka riwaayadan tada dambe muslim baa gaar weeye waruwiya tan nafteeda iyadana muslim baa weriye dulman kahiiran waruwiya kabiiran labadaasna waa sariirada iyo kaiiran labadaasa l bihaa اmuhalatثa wa bilbaai muwaxada dulman kaiiran iyo dulman kabiiran labadaa riwaaya kala jirta fayanbagii an yujmaca baynahumaa in la isku daro labadooda dulman kaiiran kabiiran la yidhaaho saasaa fiican fayuqaalu kaiiran kabiir sidaa la yidhaho saasuu leeyahay alimaamu nawowi radi allahu canhu waxaana lamid ah arrintan tadaa ee shay kasta oo duco ah ama dikri ah oo ruwaadda isku khilaafaan oo qaarba si u wariyaan wuxuu isagu qabaa in la isku daro oo la jamciyo labada riwaayadoodba oo mid walbaba eh, labadii loo sheego saasuu isagu arkaya laakiin ibnu اlqayim raximahullah isagu wuxuu idhaahaa sidaas ma ahee arrinta sidaas oo kale ah waxaana itusinaysaa in labaduba marka waxay waarid ay yihiinoo midba kol uu dhihi jiray leanno raawi isku daray oo kahiiran kabiiran sida u yidhi ma jiro markan sheegaya nebigu sala اllau alay slam inuu kahiiran kabiiran dheh yidhi ee midna wuxuu leeyahay kahiiran dheh midna wuxuu leeyahay wuxuu dhahay kabiiran dheh marka yani warka waa inuu mukhayar noqonayaayo miduu doonaba markuu ka dhigi karo kolna tan uu ka dhigi karo kolna tan uu dhigi karo وعn أbي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه kاna يdعوu بhda الدعاء duعadan ku ducaysan jiray نبga صلى الله عليه ولي وسلم اللهma اغfir lii خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وma أnت أعلم bه مني اللهma اغfir lii جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلika عندي اللهma اغfir lii ma qدمت وma أخرت وma أسررت وma أعلمت وma أnت أعلم bه miني أnت المqدم وأnت المؤخر وأnت عlى كuلi شhayءin qدير متفق عaليه sidaas uu ku ducaysan jiray nabga sal sl ducooyinkiisa ka mida allow ii dhaaf gafayga iyo jahligaygaba waxaan gaf u sameeyey iyo waxaan jaahilnimo u sameeyaba wa israafii fii amrii ku xadgudubkayga arrimahaygan ku xadgudbo wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adigu iga og tahay wax alla wuxuu sameeye qofku marka allah ka oga ogaan badan allaahuma qfir lii allow ii dhaaf jiddii wahasli dabtayda iyo dheeldheeshaydaba waxaan dhab iyo kas u sameeyey iyo waxaan dheeldheel iyo ciyaar u sameeyaba wa khata'i camdi iyo gaftayda iyo kaskaygaba wa kullu dalika cindi intaasoo dhanna waan leeyahay dunuubtaasoo dhan waan wada leeyahay waa qiranaya allaahumma اغfir lii maa qadamtu wamaa akhartu allow ii dhaaf wixii aan hore u marsay dunuubtaan hore u sameeyey waxaan dib u dhigtay ee gadaal ka samayn doonaba wamaa asrartu wamaa aclamtu waxaan qarsaday iyo waxaan caddaystayba wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadima adaa kii wax horu dhigaa wa anta almu'ahiru adaa kii wax dib u dhiga wa anta calaa kulli shayin qadiir adiguna wax walba waad awoodaa muttafaqun calayh وعn cائشhaةa رضي الله عنه أن النبya صلى اه علي سلم kaana yqumu kana yaqulu fي duعaaئihi ducadiisi wuxuu ku dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min shari ma camiltu وmin shari ma lam أcmal rawahu mslim alla waxaan kaa magangelaya waxaan sameeyey sharkiisa iyo waxaanan samaynin sharkiisa waxaan sameeyey iyo waxaanan samaynin marka say marka say kala yihiin waxa weeyaan maa qadamtii wamaa akhartoodii aan soo maray bay la macno yihiinoo wixii dambi ahaye hore iga dha wax iga dhici doonaba allo i dhaaf saas marka waa lagu fasiraa mid kalena waa lagu fasiraayo wixii aan sameeyey iyo wixii aan ka tagayba allo i dhaaf daas qodobada siyad waa lagu fasiraa muttafaqu calayh eh, rawah muslim aan jeeda wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kana min ducaaءi rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam allahuma inii acuudu bika min zawali nicmatik وتxawل caafiyaتik وفujaءaةi نqmatik وجamiici skطik rawahu mslim allow anu waxaan kaa magan gelayaa zawaali nicmatika nicmadaada zuulitaankeeda nicmadii aad isiisay inay iga zuusho wa taxawuli caafiyatik iyo caafiyadeed balaaye la-aantaada oo iga wareegto oo bay marka ii soo beddesho weeyaan wa fujaa'ati niqmatik iyo ciqaadaada igu soo kadisa si kadaya lama filaanaya igu dhacdo wa jamiici sakatika caradaada oo dhan rawaahu muslim wacan zayd bni arqama radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal ly slm yaquul allahuma innii acuudu bika min alcajzi walkasal wاlbukli wاlharam wacadaabi alqabr intaas xadgaran kusoo maray allahuma aati nafsii allow nafta sii taqwadeeda taqwadeeda allow siiyo ku hanuuni oo nafta qiyaayay muta naftaydu wazakihaa allow طahir oo dunuubta iyo xumahoo dhan ka طahir anta khayru man zakaaha u طaahiriya ka ugu fiican baad ugu tahay eh anta waliyuhaa wa mawlaaha adigaa sayidkeedii iyo iyo gargaaraheediiba ahe allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac allow waxaan kaa magangelaya cilmi aan aan wax taraynin oon lagu camalfalaynin weeyaan xujo kaasu ku noqonayaa mooyaane ku nafcila ma aha cilmiga ilan waxaa weeyaan laga rabaa in uu noqdo mid naafic ahoo alle loogu dhowaado oo eh, muxuu ahay eh, lagu camalfalay inuu ahaado sidaa hadda ka horna kusoo marray xadiidka abi muusa alashcari radia allahu canhu kolkuu nebigu sal ly slm dadka kala qaybinayay ee dhulkda uu ku kala shabahayay wa min qalbi laa yakhshac iyo qalbi aan khushuucaynin oo qaasi ah wa min nafsin laa tashbac iyo nafhun guri weyn oo aan dhargaynin oo jashc iyo naf iyo leh wa min dacwati laa yustajaabu lahaa iyo alla bari oo aan layga aqbalin afartaasana logu kaadmay wanacuudu billahi min hadihi alarbac wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lah sala allahu alayh waali w allahuma laka aslamtu wabika aamantu allow adaan kuu hoggaansamo o adaan ku rumeeyey وcalayka tawakaltu adaan ku tala saartay wailayka anabtu adaan kuu soo noqday wabika khaasamtu daraaddaa iyo sababtaa baan ula dooday oo ila colloobay wailayka xakamtu adaan kuula xuguntamay oo wixii xugunahoo muxuu ahaye ila soo gudboonaba adaan kuula imaanayaa faqfir lii ee ii dhaaf marka taanoo kale marka waxaa la yidhaahaa tawasul bilcamal الصaalix kolkuu saasan yeelay oo saasan yeelay oo saasan yeelay yidhi yuu dabadhaafa la weydiisanayaa fa'buuna liba ku xidhiiriyay marka waxaa weeye eh, inaan sidaa yeelay daraaddeed igu dambi dhaaf marka qofku inuu alla ku baryo camalkiisa camalkii inuu alla ku baryo oo yidhaaho allo sidaas iyo sidaas iyo sidaasaan yeelay e eh, adaan ku rumeeyo nebiga baan rumeeyo kidaan adan ku hoggaansamhayo muxuu ahay ii dambi dhaaf waxa isiiy ama dhibka iga daafac taas waxa weeyaan waa nooc min atawasul almashruuc oo isagu khilaaf ku jirin oo kii aan ku soo maray saddexdii nin godku uu ka ogmaysa ay yeelaan oo kale ah faqfir lii ee ii dhaaf maa qantu waxaan horraysiisay iyo wamaa akhartu waxaan dib u dhigtay iyo wamaa asrartu waxaan qarsaday iyo wamaa waxaan muujistayba anta almuqadimu wa anta almu'ahir laa ilaha illa anta kulli caabudaa ma jira adiga mooyaane zaada bacdu ruwaah ruwaadda qaarkood waxay ku dareen walaa xawla walaa quwata illa billah muttafaqun caleyh xadiidkan kaduna waa inoo soo hormaray wuxuu kusoo hormaray raqam hamsa sabciin baabu tawakul kusoo hormaray xagga hore وعn caaishaةa radي allahu canha ana الnabiya sal ly slm kaana yaqulu kaana yadcuu bihaaؤulaaءi اlkalimaat erayada intada soo socda buu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min fitnaةi الnaari وcadaabi الnaar وmin shari الغinaa wاlfqr allow anugu waxaan kaa magangelayaa min fitnati الnaar naarta fitnadeeda ayaan kaa magangelaya wa cadaabi الnaar naarta cadaabkeedana waan kaa magangelayaa wa min shari اlغinaa wاlfqr hodantinimada iyo faqiirnimadana sharkoodaan kaa magangelaya rawaahu abu daawuud wالtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix wahada lafdu abi daawuud saasuu alimaamu الnawowi radi allahu tacaala canhu arah uu leeyahay laakiin xadiidku waaba waa mutafaq caleyh xadiidku mutafaq calayhi weeyaan marka waxaa fiicnayd inuu u nisbeeyo buhaari wa muslim u nisbeeyo wa can ziyaad bni cilaaqata can camihi عن زياد بن علاaqة عن عمه وهو qدس بن مالك رضي الله عنه qال kان النبي صلى اه عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بka من منكرات الأخلاق والأعماaل والأهواء allow anugu waxaan kaa magangelayaa min munkaraati alakhlaaqi akhlaaqda xunxun ee la inkiro ee caqliga iyo sharciguba ay ka soo horjeedaan allow kaa magangelay walacmaali camalada yani munkaraati alacmaal camaladeeda munkarka ee ah, xuna aan sharciga iyo caqliguba ay diidaan waahwaai yani alcaqaa'id caqaa'idda xunxun ayb waladbaaba marka riwaayada kalean ku daraanoo cudurrada xunxun waa afar shay oo kala dardaran alla waxaan kaa magangelayaa akhlaaqda xunxun iyo acmaasha xunxun iyo caqaa'ida xunxun iyo cudurrada xunxun rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan waana xadiidku saxiix weeyaano saxaxahu sheikh albani fi saxiix jaamic sagiir wacan shakli bni xumaydin radia الله canhu qaala qultu yaa rasuula allahi callimnii ducaa'an rasuulka alla ducaa ibar ducaa ibar saxaabada ridwaan ullahi calayhim saasay aada ugu fara badanaya bal duca ibar iyo ku yidhaha ducaan waqtiga ku ducaysta ibaryo saasay badanayaan marka ducaayinkii rasuulka alla sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa uu baray ama isagoo ku ducaysan jiray nawakana way kutubihii bay ka buuxaanoo waa si dhib yar baa lagu heli karaa laakiin dadkii raadsanaysaayo waa yar tahay waa yar tahay wuxuuna iska qabsadeen yaraadoodiiba iska ducaystaan qaarkood kuwa yaryaroo wax qor-aan la garanaynin oo axzaabi waxyaale sidaa la yidhaha wax ka akhristaan waa in lagu dadaalo marka waxaa weeye adciyada rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam wax ka fiican adciyadii rasuulka sala alla lay slam u ducaysan jira ama ummaddiisa uu baray lama helayo qaal markaasu wuxuu yidhi qul wax dhahdaa allahuma ini acuudu bika min shari samcii wa shari basari wa min shari lisaan wa min shari qalbii min shari maniyi allahuma inii acuudu bika anigu waxaan kaa magan min shari samcii maqalkayga sharkiisaan kaa magan gelaya wuxuun xun inaan ku dhegaysto xanta iyo beenta iyo sheekooyinka xunxun iyo muxuu ahay heesooyinka iyo waxyaalahaas inaan ku dhegaysto xaaraantaa iyo dadka tajasuskiisa dad aan muxuaha iga sir qarsanaya ku basaaso wa min shari basarii araggayga sharkiisana kaa magan gelaya xaraama inaan ku eego naga xaaraam iyo cawrada dadka iyo guryaha dadka iyo waxyaala sidaas wa min shari lisaani carabkayga sharkiisana waa kaa magangelaya ina waxaan ugu hadlo wa min shari qalbi qalbiga sharkiisana waa kaa magangelaya kibir iyo xasad iyo waxyaala sidaaso inuu galo wa min shari maniyi manidayda sharkeedana waa kaa magangelaya manideena marka wuxuu ku fasiraya farjiga yani zina iyo wax lamida inuu ku dhaco rawaahu abu daawuud oo tirmidi waqaala xadiidan xasan waana xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغير وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى اه علي سلم kاna yقul اللهma إنii أعuudu bka min الbrص والجuنون والجudaami وسيء الأسقاam rawaahu abu dawuud بإsnaadi صaحيix allo anigu waxaan kaa magan gelayaa baras iyo junuun waali iyo judaam iyo cudurrada xunxun oo dhan saddex intuu magaca dhabay buu marka goortii dambe camimay oo cudurrada xunxun oo dhan baan allow kaa magan gelayaa buu leehay rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wahuwa kama qaal صaxiix weeye صaxahu fi صaxiix الjaamiع وعn abi هurayrata radي allahu canhu qaal kana rasul lah sl ly slm yquul allahuma inii acuudu bika min aljuuci fainahu bisa dajiic وأcuudu bika min alkhiyaanaةi fainaha bisat اlbiطaanة rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiix صaxiix buu kan leeyahay waa xasan صaxiix maaha xasanahu fi صaxiix اjaamiع الصaغيir allo anugu waxaan kaa magan galay gaajaan kaa magan galay fainahaa bi'sa dajiic fa inahu bi'sa dajiic dajiic waxaa la yidhaahaa qofka qofka la seexda ee meel la seexda la yidhahda ani wax lala seexdo wax lala seexdo oo boga la gashado iyadaa ugu xor waacuudu bika min alkhiyaana khiyaanan kaa magan galay fainahaa bi'sat lbiaana bitaanadana waxaa la yidhaahaa dharka hoose ee qofka jirhkiisa ku dhegan dadka khaaska ahee dadka intooda kale uga xiga ee kuwaasna dadaane waa la yidhaahaa xaashiyada iyo kuwa la yidhaha weeyaan yani waxaa weeye wax qofka dhex gasho oo ku dhegta iyadaa ugu xun rawaahu abu daawuud inaan khaa-in noqdo loo kaa maangelayo iyo inaan gaajo ku seexday <clears throat> wa can caliyin radia allahu canhu ana mukaataban jaa'ahu nin mukaatab ah baa u yimid cali radia allahu canhu mukaatab waxaa la yidhaahaa qofka mamluuga ahee hantida ahee addoonka ahaan jiray ee dadkii ilahaa kula heshiiyey maal si uu u xoroobo oo layidhi maalkaas intaa haddaad keento muddadaad ku keento xor baad tahay kaasoo kalena marka waxaa weeyaan waa dadka u bannaan tahay inuu dadkaas weydiisto oo yidhaaho war maxaa caawiya waxaan rabaa xorriyadeyda inaan gaadhaan rabaayo maal sidaasa laigu leeyahay dadkana waajib bay ku tahay inuu marka ay caawiyaan allana subxaanahu wa tacaala waaba ugu ballan qaaday inuu caawinayo marka nin noocaasa baa u yimid cali radia allahu canhu faqaal inii cajaztu can kitaabatii kitaabadaydii baan gudan kari waayey markii aan eh, sasaaree dadka kuleeshii baan gudan kari waaye fa acinnii itaage qaala markaasuu yidhi alaa ucallimuka kalimaatin callamaniihina rasuulu ullahi sala allahu alayh waali wasalam miyaanan ku baraynin erayaal oo rasuulka alla sala allau alayh waali wasalam uu baro ood ku baray oo aad ku ducaysato yani intaan maalku siin laha waxoogaha yaroo meel aan kuu gaaraynin miyaanan ku baraynin ducaa oo kaaga fiican oo dayntaasoo dhanna alla kaa gudayo weligaa markaad ku ducaysatabana alla uu dhibaatadaa kaa bixinayo low kaana calayka midlu jabalin daynan haddii ay dushaada u ahaan lahay ku saaraan lahayd buur oo kale wuxuu dayn ah riwaayana buurta magac dhawda sabir buur la yidhaaho midlu jabali sabir buurtaa sabiir la yidhaaho oo kale oo dayni hadday ku saaraan lahaydna addaahu llahu canka alluu kaa gudi lahaa qul waxaad dhahdaa allahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waaqninii bifadlika canman siwaak rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasan wahuwa kama qaal xasan wey xasanahu fi aljaamic الصaغيir allahuma kfinii bxalaalika can xaraamik allow iga kaafi xalaashaada igaga kaafi xaraamtaada oo xaraam ha ii baahinin waagninii iga deeq bifadlik deeqdaada igaga deeq can man siwaak wax kaas hore khalqigaaga allow ha ii baahinin adigaan kuu baahnay laakiin khalqaaga hay baahinin sidaa dheh marka kana wuxuu ka wuxuu ka mid yahay ducooyinka loo aqristo daynta qofkii daynta ay ku cuslaato uu aqristo ayb وعn cمrان بن xuseyn رadي الله عanهuma أن النبya صلى اه عlي sلم clma abaahu xusayna aabihii buu baray xuseyn xuseyn ibn cubayd ahaa ayuu wuxuu baray kalimatayni yadcuu bihimaa laba eray oo uu ku ducaysto oo ah allahuma alhimnii rushdii waacidnii min shari nafsi allow igu hanuuni muxuu ahay rushdigayga yani wixii fiicni iyo wanaag waa cidnii igana magangeli min shari nafsii naftayda sharkeeda iga magangeli xadiidka kadoo awalkiisa muxuu aha ziyaadaad buu sii leeyahay sida ay sheegaan bacda kutubi tawxiid wa kutubi siyar iyo ay sheegaan oo waxay ahayd cimraan ibni xusayn waxaan ninka alxusein ah ayaa wuxuu ahaa nin sharaf ku maka oo maalintuu cimaamad soo xidho ragga kale oo dhan cimaamadaha iska furi jireen oo wax ka garab cimaamadan karaayo aanu jiri jirin markaasaa nebiga sal lla ly slm markay arrintiisa qoraysh ka wareerisay ayay ku dacweeyeen oo yidhahan bal ninka nagala hadal markaasuu isagoo xanaaqsan buu u yimid nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo u canaantay markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuu yidhi bal fadhiiso oo tartiib u hadal oo markuu fadhiistay buu wuxuu yidhi imise ilaah baad caabudaa toddobaan caabudaa mid eh, maxuha dhulka jooga iyo iyo eh, mid erka jira iyo iyo lix lixdhilka joogta markaasuu wuxuu yihi kolkaad dhibaato ay ku gasho iyo kolkaad wax khayr inaad gaadho rabta iyo yaad kaad barid ma kuwa dhulka jooga mise ka cirka jooga ka erka jiraan rabaabu markaas ayaan bariyaa markaasuu yidhi marka ma yaay xaq tahay inaad wixii dhibaato ana isaga kula cararto wixii khayran isaga un aada weydiisato haddana kayrka aada la caabudo markaasuu haddana wuxuu yidhi xusaynow islaam haddaad islaamto waxaan ku barayaa wax alla uu kugu anfacay markaasuu kolkuu islaamiyba ducada inta uu sheegay saasay marka ziyaadadaasay ku daraan awalkiisa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan saasuuna yidhi xadiidkuna xasan ma aha xadiidku waa daciif ضacafahu اlalbaniyu fi muqadimatihi calى riyaad الصاalixiin iyo ضaciifu sunan الtirmidi mishkaati اlmasaabix iyo ضaciif اljaamiع الصغيir intaba waa ku daciifiyey xadiidku daciif weeyaan wuxuu sababku ku daciifayna waa dhowr sababood weeyaano mid weeyaan horta xadiidka kada waxaa ka wariyey cimraan waxaa ka wariyey alxasan albasri alxasan albasrina maqalkiisu cimraan wax ka maqlay ma u sugna midda kale waxay tahay alxasan albasri raximahullah wuxuu ahaa mudalis buu ahaa xadiidkan kadana cancanuu ka wariyey marka xadiidka inqiطaac baa ku jira xadiidkan sanadkiisa iyo cancanatu alxasan اlbصri xadiidka waxaa kaloo isna wariyey mxuha waxaa wariyey ninkii ahaa axmedna waa wariyey <clears throat> bas xadiidku waa وعن أbي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رsuuل الله علمنيi شhيئا أسأل اللهa تعالى أسأله الله تعالى bar wx oo alle aan weydiisto qaala markaasu wuxuu yihi sأل اللهa الcاaفية alle balaayo la-aan weydiista caafiya marka la yidhaaho waa balaayo la-aanta alla inuu balaayada idinka caafiyo balaayada uu idinka duwo weydiisa famakadtu ayaaman maalmaan joogay uma jiئtu waan imid oo faqultu ya rasuul allah callimnii shay-an as'aluhu allaha tacaala ibar wuxuu ah aan weydiiso qaala lii markaas u uhi yaa cabaasu ya cama rasuuli llahi sala allahu alayh wali slm cabaasow nabiga alla adeerkiisow salu allaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira balaayo la-aan alla weydiista akhriye adduunkaba haddii balaayada akhriye adduunkaba balaayo alla kaa baydiyo oo balaayo ay ku garab marto wax ka maqan marka ma jiro marka cabaas wuxuu moodayay bal inuu ilaaway tii hore oo marka mid cusub uu kugu bedelo kolkaasu nabiguna sal ly slam kii hore ugu celiyey oo weliba waa ku adkeeyeyoo wuxuu yihi sal llaha eh, alcaafiyata fi dunya walakhira rawaahu tirmidiyu وqala xadiiث xasn صaحيix wahuwa kama xadiiث xadiis صaحيix weeyaan صaxahu fi صaحيح الjaamiع الصغيir wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa lakin waxa wey xadiidku waa صaحيix لغayrihi weeyaan marka kolku hadda uu leeyahay alimaam التirmidi xasn yani xasn لذatihi صaحيix لغayrihi weeye نsأل الlaha الcافية في الdunya والآخرة وعن شهر بن xwشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما kana أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان cindi ducadii rasuulka alla sala allahu alay waslm waxaa ugu badnaan jirtay kolkuu gurigaaga joogo kula joogo oo ku ducaysan jiray qaalad markaas waxay tii kaana akharu ducaa'ihi ducadiisa ka ugu badan wuxuu ahaa yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik taasay ahayd rawaahu التirmidiي وaqaala xadiiث xasan waxaa kaloo isaguna wariyey axmed iyo ibn abi shayba wariyey xadiidkuna waxa weeyaan waa mxuu ahay xasan weeyaan weliba waa صaxiix صaxiix ligayrihi weeyaan <clears throat> ninkaa shahr ibnu xawshab la yidhaaho waa nin ضaciif الxifdi ah lakin kolka xadiidkan inu shawaahid buu leeyahay oo shawaahidaas sababteeda ayuu ama xasan ku noqonaya ama saxiix uu ku noqonaya ayb hadda ka hor marka waxaynu soo marray anas ibni malik radi allahu canhu waanan baraarujinay halkaasi ku baraarujinay haddana waa ku celinaynaa inuu dhahay nebiga sal lla ly slm ducadiisa waxay ugu banaan ugu badnaantay allahuma aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaabanaar taasaa ugu banaan jirtay oo anas ibni maaligna marka uu laazimi jiray oo kolku inuu wax ku ducaysa rabo oo dhan ba iyada uu ku bilaaban jiray tanna marka waxba isma khilaafayaano tanna waa badnaan jirtay tan waa badnaan jirtay anas iyo umu salama radia allahu canhuma laduba waxay ka mid ahayn dadkii nabiga alayhi salaatu wasalaam aada ugu dhadhawaayo midna xaaskiisii bayba ahayd midna khaadinkiisiiba labaduba marka xaalkiisa u warhayeeno aada bay axwaashiisa u yaqaaneen arrin oo iyaduna sidaas oo kale hadda soo marray baa jirta oo xagga libaaska aan kusoo marray oo dharka ugu jeclaa nebigu sala allahu alayhi waali wasalam midna wuxuu inuu qamiiska ahaa midna wuxuu ku sheegay inuu ximarada ahaa marka labaduba axabiyada ayay wadaagaan xadiidka gadu marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam waxaa ka muuqata inuu muxuu ahaayey sheegay qalbigu in rogrogo oo alle u rogrogo xadiidka marka fara badan baa jirta oo qaarkeedna hadda ka hor aan soo sheegnay qalbiga sidooda u gagadoomo oo muxuu ahay alla su u gegadibay taasu hore ay ahayd oo inuu qalbi kastaaba laba isbac oo asaabicda rabbi uu ku dhex jiro oo siduu doono uu rogrogo oo kol kuu doono uu toosiyo kow doonana uu qalloociyo yaan soo maray oo allahna subxaana watacaala waaba ka amray yacni waa ka ku ammaanay dadka ahli cilmiga raasikiin fi lcilmi ah inay alla weydiiyaan inuu qalbigooda aanu qalloocinin rabbanaa laa tuzi quluubana bacda id hadaytana hablana min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab saasay yidhaahin buu yihi ragga dadka raasikiin fi lcilmi cilmiga ku xirideetay cilmiga si fiican u bartay qaana alla waa ku ammaanaya marka haddan laba xadiid oo tusinaya qalbigu sida uu isu rogrogo siduu qalbigu isu rogrogo oo kolkaasna aada inoogu caddaanayso xikmada ku jirta inuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam badin jiray maxaa inuu alla baryo qalbigiisa inuu inuu diinta ku sugo oo diinta aanu ka leexanin ayaa halkan kada ku sheegayna mid waxaa weeyaan wuxuu leeyahay laqalb bni aadama ashaddu inqilaaban min alqidri ida stajmad galayaana qalbiga bani aadamka ayaa ka daran isrogrogidda xaggeeda dari oo aada u karkaraya dari aada u karkarayo isgelgadiyaya muxuu ahaaye waxaa ka rogrogmad badan qalbiga bani aadamka waaadaynaan dareemaynin laakiin uu inoo sheegay rasuulka alla sala allau alayh wali w waxaa xadiidkaana wariyey axmed iyo xaakim iyo ibnu abi caasim ayaa wariyey walmaxaamili ibnu bata ah, ayaa wariyeyna waxay ka wariyeen can miqdaad ibni camrin radia allahu canhu waana xadiid saxiixa saxaxahu fi saxiix jaamici saqiir waa silsilati alxadiidi saxiixa xadiidka labaadna wuxuu leeyahay mathalu lqalbi mathalu riisha mathalu riisha tuqalibuha الriixu dahran libaطn tuqalibuha الriixu b ibn maaja baa isna xadiidkan kale wariyey wa cabd bn xumayd wاlbagawi fi sharxi الsunة waana isaguna waa صaxiix صaxahu fi saxiix aljaami sagiir qalbiga qalbiga ibni aadamku wuxuu la mid yahay muxuu ahay baal shimbireed oo dabaylma banaan oon geed lahayn ay ku warfinayso og ay ka tinayso mid kaloo saddexaad baa isaguna jiro wuxuu leeyahay inamaa sumiya alqalbu min taqalubihi inamaa mahalu lqalbi mahalu riishatin bihalaatin tacallaqad fii asli shajara qalbi waxaa loogu magacaabay qalbi macaniis horta waa gedin weeyaan qalaba shay-a kolkii laidhaha yaqbuhu waa gediye oo dhan buu ka rabo dhankii kale u rogay weeyaan marka qalbiba waxaa loogu bixiyey waa taqalubkaada iska gadiga sida bani aadamka insaan waxaa loogu bixiyey ilowsha waa ilowsha badan yahay sida shaacirna uu yihi wama mxuaha wamaa sumiya alinsaanu ila linaslihi linasyihi walaa qalba ila anahu yataqalab insaanna waxaa insaan loogu bixiyey ilowsha badnidiisa qalbina waxaa qalbi loogu bixiyey xoog badnidiisa marka wuxuu leeya waxaa qalbi loogu bixiyey isgagadi badnigiisa wuxuuna la yahay baal shimbireed oo meel bannaan oo muxuu ahay saxro ah dabayshu ay duulinaysa oo cid uu qabsaday oo dabayshu marka ay warfinayso hogfinayso sida ayna isu taagaynin ee u gadoomayso saasoo kale isaguna lamid yahay waxaa xadiidkan kadana wariya طabaraani wa axmed wariya can abi muusa radi allahu canhu waana xadiidkan isaguna waa saxi saddexda xadiid marka saxiix weeyaano waxayna tusinayaan sida qalbiga bani aadamka oon u joogsanaynin ee uu isugagado isu gegadiyayo saa daraaddeed baa marka waxa weeyaan qofku qalbigiisa una karin adigoo qalbi wanaagsan baad is ogay hadda laakiin wax kugu soo dhici doono oo iyo saad hadda kadib noqon doonto ma damaan aadi kartid qalbiga waa aad buu isu gegadiyaa ayib waxaana soo marray axaadiisii fitnada kadbigiisa iyagana waa kaan kusoo marray inuu jiro qof gabalka ugu dhacayo isagoo muslima waaguu baryaayo isagoo gaala walciyaadu billah kuwa isaga oo muslima waaguu baryaayo gabalkuu dhacayo isagoo gaalo qalbiga marka saasuu isu rogradaa marka saa daraaddeed baa rasuulka sala alla alay slam ducada uu badin jiray allana uu ugu ammaanay muxuu ahaa allana uu ugu ammaanay dadka la weydiista inuu qalbigooda toosiyo qalbigooda aanu qalloocinin intuu iimaanka alla geliyo u toosiyo dabadeed aanu qalbigooda qalloocinin eh, xadiidkii nucmaan ibni bashiirna waa kii rasuulku ku sheegay in hadduu qalbigu hagaago xubnahoo dhanba ay wada hagaagayaan salafkii saalixa ridwaan ullahi calayhim waxay ka digtoonan jireen dadka ahlulbidac wal ah inay hadalkooda dhegaystaan inay hadalkooda dhegaystaan maxamed ibni siran radi allahu canhu ayaa waxaa la sheegay nin madixaba u yimidoo markaasu wuxuu yidhi waxaan rabaa hal kelima keliya hal kelima keliya iga dhegayso aan kuu sheegay markaasu walaa nisfa kalima kelima nuskeedna kaa dhegaysan maayo iga kac iga kac haddaad ilahay taqaan haddii kale anaa kaaga tegaya meesha markaasuu eriyey wakti dambe la weydiiyo keligii isagiiyo haftiisa isku soo hadheen baa waxaa la yidhi maxaad bal ereygu sheegayo oga dhegaysan weyday markaasu waxaan ka baqay inuu qalbigayga shar ku soo rido ina qalbii laysa fi yadi qalbiga gacanta iguma jiro ani hanti ima aho inuu kelimada uu sheegayo sun intay tahay uu iigu rido kelima xun qalbiga rida ayaan ka baqay rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam labadii nin ee soo martay isagoo haweenaydiisi safiya ay la socotay radia allahu canha radia allahu canhum waa kii marka ku yidhi ibnu aadamka shaytaanku sida dhiga jidhkiisa uxuloo kale u xulaayo waxaana idinka baqay inuu qalbigiina shar kusoo rido marka qalbiga in la ilaashadaa loo digtoonaadayo wixii xunu ku ridi karo oo dhanba laga ilaaliyo allana la baryo inuu qalbiga noo noo hagaajiyo allahuma laa tزq qulubana bacd hadaytna hab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab allahuma ya musرف الqلوب والأbصار صرف qلوبna عlى طاacتك وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم ألضوا بhda الجلال والإكرام وعن أبي الدرداء رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم kان دعاءi داوuda صلى الله عليه وسلم نبي daawuud ducadiisa waxaa ka mid ahaa صلى الله عليه وسلم اللهma إنii أسألka حبka وحب walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh